بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الوجه الرابع وجهga أفraad oo ku saabsana aayadii qowluhu tacaalى mowdic saddexaad dee adilada ka mid ahaa وإن كتوا أيمانهم من بعد عهد وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر وهذه الآية تدل من وجوه taasaa kusoo jirnay saddex wejiguna sheekhu soo sheegay wejiga ugu dambeeyana wuxuu ahaa inuu fasiray a'imat alkufri maxaa laga wadaa ayb wejiga afraad waxa weye alwajh raabic anahu alle qaala wuxuu yii ama anahu ibn camar ishaani wuxuu yiri alle anahu alle qaala wuxuu yii alaa tuqaatiluuna alaa macnaa taxdiid iyo burin la dagaalamaynin qowman dad miyiidnan la dagaalamaynin nakasuu buriyey aymaanahum cahdigoodii ballantoodii mawaasiiqoodii wahamuu weliba damcay oo ku fakeray biikhraaji rasuul rasuulka in la saaro oo magaaladiisi laga saaro wahum ayaguna walxaal hum ayaguna bada-uukum ay inku bilaabeen awala maratin markii horse ay dagaalkan ku bilaabeefajacala wuxuu yeelay weeye hamu marka aayadan iyo cidda ay ka hadlaysay kutubta faasiir baa ugu noqonaysaa qureish baa laga hadlaya cahdigii marka hamiguna waa markii horay damce nabiga inay saaraan markii dambe ballantii la galay oo sulxulxudaybe iyo wixii ka dambeeyey bay ballantii buriyeen howlahaasay aayadahan ka hadlayaan fajacala wuxuu yeelay alla weeye hamahum hamigoodii doonistoodii biikraaji rasuul rasuulka inay saaraan ay ku hamiyeen oo ku fakareen min almuxadidaati kuwa kugu boorinahaya calaa qitaalin dagaalkooda wey xada bimacnaa ama xadada hadaad furfurto bimacnaa xasa wey xasa cala mri arig ayuu ku booriyo marka biikhraajihi rasuul rasuulka inay saaraan baa waxaa laga dhigay min almuxadidaat kuwa ku boorinahaya calaa qitaalihim in lala dagaalamo nimanka ayagaa laga dhigayo marba hadday rasuulka ku fikra inay saaraan dagaalkooda waa la booriyey wadaalika buurintaasuna waxay ku dhacaysaa iyo dagaalkaas waxay ku dhacayaan limaa shaygii weye fiihi ku sugan hamiga ku sugan limaa fiihi limaa shaygii weye fiihi ku sugan hamiga oo min aladaa lahu rasuulka in la dhibaabo nebiga alay in lagu fakero in la saaro dhib iyo mushkila ugu jirta wa sabbuhu in la caaya marka aqladu waa ka adag waana ka culus waana ka qallabsantaha min alhami in lagu fakeroo la hamiyo la doono biikhraaji la saaro labadaa keebaa doono in la saaro lagu fakaro in la saaro in lagu fakaro laga shawiro laga sheekaysto iyo in la caayo keebaa daran wey asabu ashadu asabu ashadu marka wasabu aqlad asaga qalabsan oo ka kan min alhami in lagu hamiyo lagu fakaro biikhraaji nebiga in la saaro liannahu nebigu calayhi salaatu wasalaam cafaa waa cafiyey weeye caam alfadxi furashada wuxuu cafiyey can iladiina kuwii buu iska iska dhaafay hamuu ku hamiyo ku fakaray biikraajihi inay saaran kuwi ku fakrin waa iska cafi orda iska tag antum ulaa xor baa timi orda iska tag markay nacnacdhaheen walam yacfu ma cafin canman sabahu cidda cayda laakiin ma cafin nebigu cidda cayday wuxuu yihi subka loo guduudiyo limaada liannu hamigaa yar weeye sabigaa qalafsan wey marka sabigu waa hawl adag wey marka ayadda marba haddii la yihi alaa tuqaatiluuna qowma nakasuu aymaanahum wahamuu biikraaji rasul kuwaaba in lala dagaal hadii la booriyey cidda cayday maxaa u malaynaysaa dagaalkeeda awlaw banaanku yaallaabu sheh islam taymiya qiyaas alawlaw ka soco wejiga shanaad waxa weeye alkhamis wejiga shanaad waxa weeye waj alkhamis waxaa weeye qowluhu qaatiluuhum la dagaalama gaaladii yucadibhum allahu alla ha cadaabo weeye ha hoojiyo ku cadaabo wayukhzihim alla ha hoojiyo weeye wayansurkum alla wuu inkaga gargaari calayhim dushooda alla waa inkaga gargaarahayaa wey wayashfi alla waa caafin weeye suduura qowmin dad laabtood iyo xabadkoodna alla wuu caafin dad mumin laabtooda caafinwood faamara alla wuxuu amray faamara subxaana alla nasaanaanta wuxuu amray biqitaali naakiiin in lala dagaalamo kuwii cahdiga buriyey biqitaali naakiiin kuwii cahdiga buriyey aطaaciniina ee durahayey oo turqayo mudahayey fi diini diintana durahayo ceebaynay wax ka sheegahayo saasuu alla amray fadamina wuxuu damaanad qaaday fadamina dee damin waa af soomaali caadiga ah. wuxuu hebel fadamina alla wuxuu damaanad qaaday oo ballan qaaday wey annaa annagu muslimiin haddaan nahay idaa facalnaahu hadii aan samayno dagaalka qaatiluuhum baa layidhi sooma idaa facalnaahu dagaalkay haddii aan samayno cadabahum alla waa cadaabahaya wa akhzaahum alla waa hoojinahaya wa nasarana waa nooga gargaarahaya calayhim dushooda alla waa nooga gargaarahaya wa shafa alla waa caafinahaya suduura almuminiin dadka muminiinta laabtoodana alla waa caafinahaya alladiina muminiintaasoo ta'adow ku dhibtooday min naqdihim cahdiga ay ku dhibtooday markay cahdiga ballanti ka baxeen muminiintii xanaaqday laabtooda cariya uu galay xiqdi u galay waa ka baxayaw waadhaba al waa tagsiinahayaa ayda quluubihim waadhaba al waa tagsiinahayaa ayda quluubihim quluubi lmuminiin laabtooda xasadkii maxaa leey ku jirtana alla qaydkii caradii waa tagsiinahaya mar haddii lala dagaalamay oo laga guulaysa alla nooga gargaaray caradi waa tegaysaa fadalla qowlka alla wuxuu kutusay iyo aayaddan waxay kutustaa calى ana naakita aacina midka buriyey cahdiga ballantii haddana diinta duray mustaxiqu wuxuu mudan lidalika hawshaa kulliguu mudan yahay lidaalika kulliguu mudan yahay oo maaa in lala dagaalamo in la hoojiyo in ilaahay nooga gargaaro howlahaasoo dhan wuu mudan yahay hoog iyo ku dhaco howlahaso dhan waa fadalla calى ana naakisa midka buriyey aacina diinta duray mustaxiqu wuxuu mudan yahy lidaalika kulli howlaha lasoo sheego dhan waa mudan wasaabu kii nabiga wasaabu lirasuul rasuulka kii caya calayhi salaatu wasalaam soo maaha naakihun mid cahdigii buriyey aacinu waa mid nebiga duray diintaba fayastaxiqu xaq wuxuu mudan yaho gar loogu leeya alqatlu in dilow marka haddiiba kuwii cahdiga ka baxayba intaas hawl ay ku dhacday kii nebiga caayey waa naakihun cahdig waa buriyey waana aacin laba isku darsaday kudii qanju isku darsaday in la dilana waa mudan yahay wejiga lexaad aayadda wax kugu tusaysa waxa weye ana qowlahu alla qowlkiisa uu yihi wayashfu suduura qowmi muminiin wayutib hayra quluubihim alla uu yihi daliilun wuxuu daliil iyo xujo u yahay calaa ana shifaa suduuri laabtu inay fayoobaato calaa ana shifaa suduur laabtu inay fayoobaato laabta muminiinta laga hadlayahay min alami xanuunkii annagsi ka soo gaaray inay ballantii buriyeen iyo waacan inay diinta dureen xanuunkii iyo laxawgii ka soo gaaray wadhaabi tagitaankii weeye alkaydi caradii ay tagto wadhaab alkayd alxaasil wadhaab inuu tago alkayd alxaasil caradii iyo eh, xanaaqii xasilay weeye amrun waa arrin weye maqsuudun oo la doonayo oo maqsuud iyo ujeeddo waa lishaarici shaaric ah daana maxay tahay mar hadday ballantii ay buriyeen in dadka mu'miniinta wixii laabtooda gaaray la caafiyo waa maqsuud iyo maqsad min maqaasid shariica marka wuxuu ku yidhi daliilun aayadda qur-aanka alla uu sheegay wayasfi suduura qowmin wayudhab kayda quluubihim daliilun waxay u tahay calaa ana shifaa suduur laabtu inay fiimato mu'miniinta weeye min alami nagsi xanuunkii laxwi ka soo gaaray nagsi cahdiga ay buriyeen iyo watacni diinta ay dureen wa dihaabi alkayd inuu tago dihaabi alkayd alxaasil kaydkii ka xasilay oo ka yimid hawshaa ka dhashay inay cahdiga buriyeen diinta dureen xiqdigii iyo caradii ka dhalatay amrun weeye maqsuudun oo loo qasdayo la doonayo lishaaric in la hawshaa la suuliyo oo dadka muminiinta laabtooda la fayoobeeyo waa amrin maqsuuda maxay ku fayoobaanaysaa nebi maxamed ciddii duubtay oo tacnisay in la dilo si kale ku fayoobaan mayso intaa waa inaad fahamto nebi maxamed ciddii duubtay ilaa la dilo dadka muminiinta carada iyo xaqdiga iyo xanuunka gaaray iyo laxawga gaaray iyo alamka gaaray ma tegahayo mana fayoobaanayo in kuwaa laga takhalusa mooge ayb dadna waxay kuleeyihin ha la yska daayo haddii dee aad kari weydo oo dili weydo taa wax laga hadlaya maaha haddii aadan dili karin oo taban u haynin isku qaarad ma joogtaan isku meel ma joogtaan ma gaartid waa madaxweyne taangiya haddaadan gaarin haddi maa laga hadlaa laakiin adoo awood u leh inaad tiraahdo ha layska daayo fitna ka dhalanaysa alaa filfitnatu saqatu wey waad fitnay ku dhaceen wey bilmunaasaba taariikhda markaad dib ugu noqoto nebi maxamed calayhi salatu wasalaam dadkii duray oo la dilay wax fitnaa kama dhalanba hadihi taariikh sheekh khud hadihi taariikh tusaale ahaan kitaabkan ninkii lagu alifay casaab aan nasraani wiilu adeer u yahay baa dilay soomaana madiina agteeda ku dilay soomaana dhihin maxaa ka dhashay wiilu adeer u yahaaba dilayba laba laba uma hardin dadka muslimiinta laabtooda waa fayoobaatay caafimaad baa laga qaaday gaalana waa baqday muuminiinna waa dabaaldegan waa banaan baxeen wayna fidna sheekh waxaan u tegi doonaa xadiis sheekh islaam ibnu taymiya iyo waqaa'i taariikhi oda u ka qaadi doono oo ah dad nebiga caayo aflagaadeeyey oo la dilay hal qof xataa nin xaaskiis dilaa ku jira waxaa ku jira nin walaashi dilay hooyadii abi ay dhaleen baa ku jira hal qof oo fidna ka dhalatayna ma jiro hadi min mucjisaat sheekh wadaadada marka fidnada ay ka qaylinayaan maxay tahay fidnada ay ka qaylinayaan ma inii sheegaa mar hataa inaan inii sheego fidnada inii ka qaylinayaan anaa inii sheegahaya waxay ka cabsanahayaan waxay haystaan masaajid iyo madaaris bay haystaan iyo jaamacada haddaa rabta ku dar waxay ka baqaayaan hadii xoogaa qalalaasa dhaco masaajidka in laga xiro masaajidka waa meesha ku mushaarqaato carruurta ka korsado afar islaamoodna ka biisho masaajidka in quful la saaro madarasada carruurta in la kala diro dugsigu xirmo jaamacadda in laga xiro ardadu ka kala carada intaa biilka uu helahayo meesha uu ka khudbeeyo dadka ku rugaysto meelahaas wuxuu ka baqaaya inay ka xirmaan xoogaa ayaan quful laga saaro laga kala cararo oo wareegto laga soo saaro maadaama marka markaskiisii iyo masdaru risqi meeshu carruurta ka biinla ka baqay in laga xiro di wuxuu leeya fitna dhacaysa mushkila dhacaysa balaaya dhacaysa hawsha ka dhalanaysa hawshaa fidna wey hala joojiyo war sheekow biilkaagaba cararaysaa iyo masaajidkaaga iyo mambarkaaga iyo meesha carruurtaad ka biilata iyo in lagaa xiro ad u cabsanaysaaye wallahi inaysan fidna ku jirin iimaan iyo tawxiid iyo khayr baa ka xasilahay ilahay ka cabso ilahay ka cabso culamada islamkuna waxay leeyihiin nifaaqo waa laba qaybood la soco qayb waxaa weeye qofku markii horeba islaamka inuu ugu jiray ama ahaaba inuu munaafiq yahay wuxuuna ku daahiraa markay xaalada dhacaan isbedel markuu dhao isbaraambar dhaco yankashif amru markaasu muuqanaya taa waa munaafiq waana munaafiq asalow munaafiqa labaad ma taqaana oo khatarta oo dadku inta badan ay isfahmin waa munaafiqa qofka qalbigiisa nifaaqa qalbigiisa ku dhaca markii mashaakil iyo balaayo ay dhacaan oo qulqulatooyin iyo isriic iyo ishardin markay dhacdo istijaabin nifaaqa markaas qofka ku dhibca midka ugu dano oo la fahmin waa kaawo waana midka in badan ducaad iyo wadaaddo iyo dadiin sheegan ay ku dhacaan an balaaya dhacaysa xooga fidna dhacaysa mushkila dhacaysa adayg baa dhacaya kabacdina wuu ka hadlayaa si uu waajahaya fawaqaca fi nifaaq nifaaq buu ku dhacaya qatar w hawsha marka waa ina ka digtoonaa marka fidna ma jirto fidna ma jirto hawshaa ku qaldan ayb wuxuu yidhi marka shekh islam ibn faman sabba qofkii caaya arrasul rasuulka qofkii caayo af lagaadeeyo fainahu midkaa saabigahu yagiidu wuxuu carag gelinhayaa almuminiina dadka muminiinta carag gelinhayaa baatin iimaan kugu jira sheekh idaa kaana fii qalbika iimaan baa laga hadlaya laakiin kuwaan hadda intay soo dhaafeenba waxay ku leeyihiin in la dilo gaalka iska daya lama mudaharaadi karo xataa muslimiintu ma qaylaylin karaan xataa muslimiintu ma qaylin karaan bay kuleeyihin bacdum intay soo dhaafeen qofkii gaalkii nebiga caayay iyo kii nebiga caayo munaafiqa iyo diinlaawayaalkii iyo murtadiintii wax ka sheegi maayan ku xabeeban maayaan lakin maxay ku xabeebanayaan qofkii muslimka oo gaalka gacanta u qaaday ayay ku xabeebanayaan inuu fidno abuuray inuu ku muslimiinta kale inay mudaharaadeen inay qayliyeen tolla ay nebigu inay dheheen ayaba ku mudaharaadaya bay maxaa la yihahdaa muxaadaraad ka jeedinahayaan fakashafa lahu sirahum wey ilaahi subxaana wa tacala waa faydi laabtooda inkaar baana ku dhacay kuwa ayaga inkaar baa ku dhacay fainahu saabigu yaqiidu lmuminiina muminiinta waa ka caraysiinahayaa wey wayulimuhum wuuna xanuujinaya waa la xabinhayaa wey akara wax ka badan min safki in la daadiyo muslimiinta dimaahum dhiigooda in la daadiyo war dhiig in la daadiyo nbiga inaga in la caayo nbiga inaga la caayo noo daramo balaayiin muslimiina haddii nala ka dilo waa ka sabraynaa shuhadaa laakiin nebiga innaga in la caayo weligana naga hari mayso weligeedna ma joogsanaysa marka iimaan ma jira sheekhu iimaan ma jira sheekh subxaan allah wayulimuhu wuu xanuujinayo waa la xabinhayaa agara wax ka badan min safki dimaa'ihim muminiinta dhiiggooda in la daadiyo wa akhdi maalihim iyo maalkooda in la qaato wax ka badan ayuu xanuujinhayaa faina haada kan oo sabiga iyo caydi iyo aflagaadada shatmiga ah yuhiiru wuxuu kicinahayaa ama faina haada saabigu shatmiga iyo saabiga labadaba wa celin kartaa faina haada oo shatmigiiy sabigiia faina haada oo saabigii shaatimka ah yuhiiru wuxuu kicinahayaa alqadaba carada ayuu kicinahayaa lilaahi warasuulihi alla daraaddi loo caroodo iyo rasuulkii daraaddi loo caroodo ayuu sabiga iyo saabigu yay kicinahayaan muminiintu marka inay ka kacaan oo ka laxabsadaan oo ka xanuunsado haddii imaan jiro almowdic raabic mowdica afraad waxaa weeye qowluhu subxaana alla uu alam yaclamu miyaysan ogeyn munaafiqiin iyo gaalo miyaysan ogeyn annahu amar iyo shacniga iyo xaaladdu man yuaadid ilaaha man yucaadi illaaha la colaytanta wa yushaaqiq wa rasuula alle iyo rasuulkiisana la colaytanta oo dhinac istaagta wa yuaalibhum la dagaalama yuxaaribhum la dagaalama ayb alam yaclamu anahu amar iyo shacnigu waxa wey man yuxaadid wa rasuula alle iyo rasuulkiisa la colaytanta oo la dagaalanta oo la shiqaaftanta weeye kuwa marka muxaadaad waxaa weeye waa inaad nebiga la colaysanto oo la dagaal mucaada wa muxaaraba wa cadaawow wa muhaalabow fainahu qowlkaas ilahay yadul wuxuu kutusahayaa calaa ana ada nabiy sal l nabig ilahay oo la dhibo muxaadatan lilaahi alla oo lala colaytamay oo lala dagaalamay walirasuuli iyo dagaalamay oo lala colaytamay weeye oo gaashaanka loo daruuray linahu alle qaala wuxuu yidhi haadihi aayatibu haadihi aayaba wuxuu yidhi aayadan ayada ah caqiba qowlihi qowlkiisa gadaashiisiibuu keena minhum ladiina yuduuna nabiy intaa markii hawshaa la sheegay waminhum ladiina yuduuna nabiya yaa waxaa la keenay alam yaclamuu anahu man yuxaadid ilah warasuulah faana lahu naara jahanam taasaa la keenay ayb macnaheedu marka wuxuu raa shekh islam temi inuu ku yidhaahdo markay nebiga ay dhibeen kabacdi ayaa waxaa lagu magacaabay aadihibaa waxaa lagu magacaabay inuu yahay colaytan iyo muxaarabo iyo cadaawad iyo dagaal iyo gaashaan buursi ciidan soo abaabshay macnaha adaha waxaa ka dhalanay ka rabti mahayo weeye inaad ciidan soo abaabushay iyo dagaal iyo colaytan oo nebigu markuu agga istaagay adiguna agga istaagtay dariiqan markuu nebigu maray aduna dariiqaad yaa ka dhashay ayb linahu alla subxana wa tacala qaala wuxuu yidhi hadihi aayaba wuxuu yidhi caqiba qowlihi wlkiisa gadaashiisa wuxuu yidhi wa minhum aladiina yuduuna nabiya ka gadaal baa waxaa la yidhi alam yaclamu anahu man yuxaadid la rasul baa layii middaa horena waa aayadda lixdan iyo saddexaad midaan dambe minhumna waa waa lixdan iyo kow ujeeda maraaad sdheays wuxuu ku yidhi e, e, saaxib mukhtasarka ayaa tacliiqinayo wuxuu yidhi wa sababu nusuuli aayati aayaddan sababu nusuulkeeda wa minhum aladiina yuduuna nabiya buu ka hadlaya sababu nusuulkeedu waxaa weeye waxay ku soo degtay citaabihi wasababu nusuuli aaya citaabihi nebiga canaantiisii uu canaantay sal lahu ala uu canaantay liman dad buu canaantay subbuu caayahaya oo min almushrikiina mushrikiina iyo wlmunaafiqiina wey min almushrikiina almunaafiqiin saasaa noo qoran laakiin waa u meesha fiican oo la yidhaahdo liman kaana yasubu min almushrikiina mushrikiinta ku caayaya nebigu inuu canaantay iyo wlmunaafiqiina munaafiqiintu canaantay taana wuxuu ka wada u milicsanahay shekh islam taymiya markuu sheegay ayuu wuxuu sheegay aayaddan inay soo degtay hadalkaan muusan dhihin wasabu nusuul aayad citaab muusan dhihin asagoo hadalkaa laakiin wuxuu yidhi waa yadul waxaa ku tusahaya xadiis buu marka ay wariyeen axmed iyo xaakim iyo iyo eyrkood ayruhuma ay wariyeen oo ah ayruhum hayruhuma ay wariyeen oo ah in nebigu uu sheegay qolo uu u yeeray ninbuu u yeeray markaas iyo adii hebel iyo hebel iyo hebel iyo maxaad ii caayaysaa markaasuu kitaab buu marodhaar isku taago munaafiq buu ahaa uu yidhi nin shaydaan ah ayaa inii soo geli doona indho shaydaan low markuu soo gala nebigu su uu weydiiyo canaantay marka tiibuu sheekhu maaa l tacliiqiyu almuhim taas warkeeda waa iskacdi almowdic alkhamis mowdica shanaad waxaa weeye adilada ka mida weeye mowdica shanaad oo adilada ka mida weeye ay ile mowdic raabic muxuu ah daliilkii afraad mowdic alkhamisna waa kan qowluhu subxaanahu alla uu yiri weeye ina aladiina kuwii yu'duuna allaha alla dhibahayey wa rasuula rasuulkiisa dhibahayey lacanahum allahu alla naxariistiisu ka dheeriyey ka dheereeyey fi dunyaa adduunyada weeye waalaakhirati aakharo ilahay naxariistuu ka dheereeyey jannana il saari mahayaan weeye wahaadihi midaan ayada tuujibu waxay waajibinaysaa qatla man aayadan qowlkan ilaahay oo yidhi in aladiina yuduuna warasuul lacanahum llahu fi dunya waxay waajibinaysaa qatla man qof in la dilo aada allah alla dhibay warasuulahu rasuulkiisa dhibay wey wanaxnu anagu muminiin haddaanay muslimiin nahana lam nucaahidhom gaala cahd iyo ballan kumaanaan gelin calىa an yudu llaha alla inay dhibaan warasuulahu rasuulkiisa inay dhibaan annagu ballan kulamaanaan gelin waxaan ballan kula galnay inayna ixtiraamaan annaguna aan ixtiraamno nabadgu wada noolaada ka soo gudbaan oo qaadaan annaguna toban qaadayna w beerka lagu funaya yuwadixu waxaa kuu caddaynaya daalika hawshaa waxaa kuu caddaynaya kuusii sharxahaya in oo maxay caddaynaysaa aadallaahi wa rasuulihi qofkii la yimaada alle rasuulkiisa dhiba gaalo ahaado dimi ahaado gaal xarbi ahaado mumin iyo islaam ha sheegto waa la dilhaya waa laga takhalusahaya yuwadix waxaa kuu cadaynahaya dalika waxaa ushaa kuu cadaynaya qowluhu sal l nbigu ilaahay uu yidhi man yaa u sugnaaday oo u qumayo u istaagahaya likacb bin ashraq wey kacb bin ashraq asaga yahuudiga oo shaydaankaa ah, oo saxaabada caayi jiray oo nebiga caayi jiray gabayaaga ahaa oo abwaanka ahaa markuu nebiga caayo oo saxaabada caayo oo aflagaadeeyey ayaa nebigu alay sl wuu war asaga yaa u istaaga man likacb bin ashraq war nin raga u baxa nin karmeed ninkaa fooda ka maleega ma la waa markaasaa wuxuu yidhi maxamed bin masla wuxuu yidhi nebi maxamedow ma rabtaa inaan dulo raalli ma ka tag markaasuu yidhi nebiga alay slam haa markaasuu yii waayo ii idan inaan wax idhaahdo illa ninka waa nin is ilaalinahaya waa nin difaac ku jira marka inaan salaamo oon idhahdo warniyow maxamed baanu ayaantaan ishaynaayo xooga khilaaf noo dhexeeyaay adaa abwaaga indheergara bal inaan kula tashadaan rabaa inaan intaa idhahdo ii ogolow waad fasaxantahay baa le hawshuu kabacdina maray hameynimaa laga takhallusayo marki laga takhalusainagana yuhuud baa soo ergoota waxay dhaheen maxamedow qutila saaxibuna saaxiibkanagu waa la dilay saaxiibkana waa la dilay nabigu markaas wuxuu ku yidhi hadduu iska nagaan lahaa oo gurigiisa iska joogi lahaa sida dadka kale balaaya ilma saarteen laakiin markuu isqaadqaaday ayaa waxaa weeye mas baa qaniinay annagu abeesii mad ciday qaniintana hawl noo talla maahayo balaaya qaniinta luu kala teg yuhuud xadiista waxaa kusoo kutub taariikh fadallat alyahuud u fiirso ninkii abwaanka ahaa ugaaskooda aha wali waxay qutila sayiduna sayidka nagoodi ugaaskoodii boqorkoodii gabayaagoodii abwaankoodii markii la dilay way calaacaleen nebigu waa ku qosay yahuud maxay samaysay fitna ma ka kacda xadiiska fi saxiixayn wadaada la soco yahuud maxaa ku dhacay kutubu siyar wataariikh walaxadiis waxaa ku qoran fadallat ilyahuud yahuud waa dulowday meeda may ciidan inta soo saaraan oo fidna dhacdo oo nebi maxamed ku soo duulaan oo soo saaraan kumaando soo saaraan may madiine qabsadaan fadallat ilyahuud yahuud waa dilowday muminiintana qalbigooda waa fayooaday cadaya taarik sheekh wadaadada marka waxay ka qaylinayaan ku leeyihiin haddii saa la yidhahdo fitna soo boodaysa masaajid iyo madaaris baa loo cabsanaya anaa dhegaystay oo dhegtaydu maqashay oo xaadir ahaa asagoo mid leeyahay dacwadaa dhib ku soo gaaray dacwadeed dacwada ra'sigeedii iyo rasuulkeedii lacaay oo aflagaaday ma dacwa sheekh oon dhaqaaqaynin oon jihaadaynin oon gaalo maxaa la yidhaha kala tuuraynin ma dacwa adigays ma dacwa sheekh hadi waa dacaayaad iyo sheekabaril laysa bidawa hadi waxaan ku leeyahay dacwadaad in kusoo gaaraya maraakista islaamiga ah maraakista islamiga maraakis munaafiqiin oo sheekh hadi maraakis munaafiqiin sheekh laysa maraakis almu'miniin ittaqu allah sheekh ilahay ka cabsada maraakis almu'miniin ma waxa iyaga maraakis almunaafiqiin wa maraakis ashayaatiin wey sheekhu markaska saxda waxa waa markaska nebi maxamed looga caroonayo oo looga xanaaqayo oo looga dhiidinayo laakiin markas leeyahay markii gaal intuu nabiga aflagaadeeyo diinta meel udhaca laleeyahay maya maraakistaa wax gaarahayaan ayaan loo dhaqaaqin hadi laysa bimaraakis muminiin waa in sheeg marka muxuu kiri shekh islam taymiya waxaa kuu caddaynaya in la dilahayo oo adaha wax lagu dilaya hadda maxaa wax lagu dilaya waa ada allahi wa rasuul inuu rasuulka uu dhibo muminiinta lagu dilhayaa yuwadixu dalika qowluhu sal la alay sl uu yidhi man likacfun ashraf weeye fainahu qad aada allaha fainahu kacb qad aada allah alla ayuu dhibay wa rasul rasuulkiisu dhibay rasuul iyo alle la kala reebi maayo lanna wajahatuhum jiha waaxida cid alla dhibta rasuulkana waa dhibta rasuulka ciddii dhibta alla waa dhibtay alle ciddii dhibta muminiinta waa dhiba muminiinta ciddii dhibta alla waa dhiba weliga hawsha hawl isku qoofan haddaad dabcda inaad alliya rasuul kala geyso oo alliya muminiin kala geyso oo rasuul iyo muminiin kala saarto oo dacwadii nebi maxamed kala geyso diinba ma adan fahminba haddaa waxaa u baahan tahay alf waxmara lagu xaqiiqo waad u baahantay diin aad fahantayn maba jiro hawsha ayaa ku qaldama xadiiska marka saxiixan waxaa ninka la yihah subki baa ku qoslay subki uu ku qoslay wuxuu yidhi xadiidkan inta u daliilsaday qola nebiga aflagaadaysay oo cahd iyo ballan ku jirta in la laayo iyo qolo shaaficiya iyo qudaad iyo oo dowladda xoogaa ka qaataa waxay dhaheen buu yidhi ha ninkan cahdi buu ku jiray annaga xadiga eh, shaaficiyana ninkii cahdi ku jiray in la dilo eh, khilaaf baa ku jira maxaa saa u tiri waxa midnaan fahin baa or diin midnaan fahin orda iska tago mushaarkiina iska qaad meliina iska joogo masaajiddiina ka mushaaraysta laakiin meelaha nooga qaylina orda iska tago ayb lagu kala tag hawsha ayada hawshaa lagu kala tag maxaa caadiga ballan maxay caadiga ballanba ma jirto mar haddii nebiga negiba aad durtay laysa caadi walaa sheekh wax jirana ma warkaa ma jiro fasl wuxuu fasl u yahay adiladii way dhammaatay looga hadlaayay mucaahidiin iyo dimiyiin iyo gaalo looga hadlaayay way kudaysay sheekhuna waa ka hadlay aayadku qur-aanka ah ka hadlay aayadku ka hadlay in yarbu soo goosta hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo fasalkan u caqiday hadduu yahay mid islaam muujisanahaya oo markii hore muslimiinta ku dhex jiray oo tukanayay oo ashhaadanahayay maxaa xal ah xaggee lagala baxaya kii lagu dhex jiray oo warkaa afkiisa ka soo yeeray maxaa lagu qabanaya maxaa lagu samay tiib ka wixii wa ama alaayaat aayaadkii soomaha addaalatu ku tusaysay calaa kufri shaatimi kii nebiga caayay kufrigay ku tusaaye wey iyo wa qatlii weliba in la dilahayo idaa lam yakun markuusan ahayn mucaahadan mid ballan lagula jiray mucaahada mucaahad ballan lagula jiray uusan oo haddii mid ballan lagula jira waxa waa laga soo hadlo le gaalada loo qaybiyaa gaaladu alkufaar aqsaam wey shareecada islaamka maxaa ka mida midka koobaadoo dhinac utuma waa almuxaarib gaal wax naga dhexeeya uusan jirin waa muxaarib bannaankaasu jooga annagii asaga waa ilga aragti kaa bannaanka u tuur gaalada maxaa ka mida gaalada waxaa ka mida dimi asaguna oo dhinac kala jooga muxuu yah dimigu waa kaan soo maraynay ballan buu nagula jiraa jisyuu bixiyaa canshuur buu bixiyaa waa nagu dhex nool yahay waa nagu nala joogaa kaana waa dhinac kale labadaa maxaa u dhexeeya addimi walmuxaarib maxaa u waxaa ka mida ah mucaahid baa ka mida ah. muaahid inkastoo mucaahidka dee dimiga waa la ohan karaa laftiisa laakiin si khaasaan ka hadlaya mucaahid baa ka mida ah. waxaa ka mida musta'man baa ka mida mid amni dalbaday oo inayo caafimaad baan u socdaa dhakhtar muslimiin aan u socdaa ama ganacsi baan u socdaa ama qaraabo muslimiin ahoo muslimiinta dhex joogan soo salaamaya rixm naga dhexeeyo adigu nin eh, dalbaday ama risaalan sida madaxweynaha muslimiintaan u wadaa nin musta'mana oo amni dalbaday ayaa ka mida waxaa ka mida eh, oo gaalada ka mida qaar la yidhaahdo ahlulhudna hudnay leeyihiin xabad joojin bay leeyihiin waxaa gaaladii ka mida asxaabu sulxi kuwa la iyo heshiis baa lagula jiraa xabad joojin baa lagula jiraa kuwaasoo dhan baa ka mid a asxaabu sulxi asxaabu lhudna asxaabu lmucaahada asxaabu lmusta'man mucaahid kuwaas oo dhan baa dhan marka kuwaas aan sheegnay oo dhan dhammaantood muxaaribka dimiga dhammaan isku darbo dhammaantood hadday nebiga tacniyaan waxaa weeye dimigii oo ugu cahdiga xooga badnaa ila anoo dimiga cahdigiisu waa cahdi daa'im ah waa joogto wey wakti muaqada ma aha laakiin kuwan kale oo mucaahadka iyo musta'manka iyo eh, hudnada iyo sulxiga iyo waxaa la isku hayaa cahdigooduma mulaq baa oo wakti lagu qaydi mahaya miya mise wakti baa lagu qaydahaya khilaaf bayn fuqahaa wa ahlusiyaasa sharciya wa ahlu siyar walmaqaasi khilaaf baa ka jiro qol waxay leeyihin toban koo iyo toban ma dhaafi karo qaarna waxay leeyihin maya waa mulaq waa la iska waxaynaya intaba waa jira si kasta ahaatee kii ugu ballanka xooga badnaa oo dimiga ahaa baa laga soo taqalusay oo ballankiisu uu daa'imka joogtada ahaa baa waxaa laguuri waa buraya waan la dilayaa mid muxaariba mid mustamana mid mucaahada mid eh, saaxib hudna mid saaxib sulxi ah xagka warkood jooga kuwa kudaayeen kuwaas tage muhaajiriin baa ka shaqaysta wey ansaaro marka sheekh wuxuu ku yidhi wa ama alaayaat daallatu calaa kufri shaatimi gaalnimadiisa kufrigiisana waa inuu marka hore islaamnimo sheeganayo wa qatlihi weliba in la dilahayo idaa lam yakun markuusan ahayn mucaahadan mid ballan lala galay haddii mid ballan la galay muxuu ahaa waa laga soo hadlay horaa laga soo hadlay in ballankiisu burahayo lagu kala tegey kaas horu kugu soo daayo wa in kaana haba ahaadaba midkaa shaatimka oo nabiga caayayo la dilahayo mudhiran mid muujinayay lilislaam islaamka muujinaya haba ahaadee fakaiiratun aayaadka kutusaayo manaha waa fakaiiratun ee aayaatu katiin wa ama alaayaat daallatu calaa kufri shaatim wa qatlihi fakaiiratun wey saasuu hadalku isugu xihan yahay aad bay aadka u badan tahay u badan yihiin idaa lam yakun mucaahadan wain kaana mudhiran lilislaam hadalku saasuu isugu xihan yahay maca anahu kufrigiisa iyo qatligiisu maca anahu qatligiisa iyo kufrigiisu mujmacun calayh waa lagu ijmacsan yahay kii iimaan sheeganayey oo munaafiqa warku gaallo ahaa markuu nebiga caayo nifaaqiisi waa noo daahirhaya an shekh islam halkan wuxuu yidhaahdaa waxaa weeye aliimaanu wاlkufru waxa waa bain weeye wlafcaalu wlaqwaalu hada mudhiratun wa kaashifatun wa mugshifu iimaanka iyo hawsha gaalnimadu qalbigay ku jirtaa anu korkaasaan kaa arkayna afkaaga wixii ka soo baxa ama ficilood samayso markiiba wuxuu noo sheegahaya oo calaamada senyaalo u dirahayaa in uurkaaga wax ku jiro inaad gaal tahay iyo inaad muumin tahay taas senyaalo u baxeen marka tibaa laga hadlaya tibaa laga hadlaya maca annahu kufriga iyo sabigu waxa wey mujmacun calayhi culma waa ku ijmaaceen wey culma waa ku ijmaceen hawsha ayada doodna kama jirta waana imaan doona imaan doona minha waxaa ka mid a aayaadka qur-aanka qowluhu wa minhum waxaa ka mid wa minhum wa minhum de munafiqiin baa laga hadlay wa minhum munaafiqiin waxaa ka mid a aladiina kuwii baa ka nabiga dhibahayay wa yaquuluuna waxay odhanayeen huwa udnun dhag weeye oo maxaa laga wadaa wixii aan u sheegnaba wuu maqlahayaa haddii la yidhaahdo annagu aantaan maantao dhan caayan aflagaadaynayno hadhow war maxaad ii caayayseen maa dhahan wallahi bilahi kumaanan caayan wuxuu lehay samicna waan maqlnay waa fasaxantihin cafi laakin orda iska tago marka wixii aan u sheegno buu maqlaya waa dheg wax la ysaga sheego udunun saamica wey bimacna waxay ka wadaan huwa udunun huwa udunun saamica waa dheg wax maqasha bas wax macnaa male bay ka wadaan haulaai munaafiquun alkafarat almurtaduun saasay ku leeyihin ilaa qowlii laga gaaro waladiina kuwa yu'duuna rasuul rasuulka ilaahay dhibahayay lahum waxay leeyihin cadaabun aliim cadaab alxamiy ayay leeyihin wy ilaa qowlii laga gaaro alam yaclamu miyaysan ogaanin anahu amar yashaanaya man yuxaadid ilah warasuulahu ilaa laga gaaro sheekhamtmide ayaa ayuu isu maa suu kaana qoofalay ayaa isu qoofalays daba dhig faculima waxaa la ogaaday ka soconayna faculima waxaa la ogaaday cilma alyaqiin ana idaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay oo la dhibo ana idaa rasuulilah rasulka ilah la dhibo muxaadatan lilah inay tahay allo lala walrasuuli rasuulkiisa oo lala colaytamayo rasuulka ilaahay haddaad dhigto muxaadatan waa colaytan lilahi walrasuul lala colaytamayo mar haddaad aadaba aadata dhib la timid waa col iyo dagaal iyo duulaan ay maxaa dhacay لأن dikr اإidاء dhibkii oo la sheegay أn waa l minhm الadiina yuؤduuna النabiy واladiina yuؤduuna rasuul الlahi ba l soo maha لأna dikr اإidاء iidiiya dhibkii oo la sheegay huwa اladii kii weeye اqtadaa keensaday dikr الmuxaadati colaytan keensaday shekh islam taymi muxuu ku yihahdaa rabaa turjumaan qur'an wuxuu rabaa inuu ku markii iidaa la sheegay iyo inay nebiga dhibeen waxaa ka soo dhexbooday oo ka timid inay yihiin kuwa nebiga la dagaalamayo hadal afka ay ka yidhaahdeen ayaa waxaa loo rogay inay yihiin kuwo colaytamaayo oo dagaalamayo oo ciidan wato dagaalamay xabadda riyan ima soo qaaday marka iidaa markii la sheego waxaa ka dhalanayo oo ka soo boodayo ka ratimahaya muxaarabatan wamuxaadatin wamucaadaatin wamushaaqaatun baa kasoo boodayso faculima ana idaa rasuul rasuul la la dhibaa muxaadatan lilah inay tay allo lala collaytimo lala dagaalamay walrasuul isagoo lala dagaalamay maxaa dhacay liana dikra aliidaa iidiya dhibkioo la sheegay huwa ladii kii weeye iiduhu iqtadaa keensaday oo wacday oo dalbaday weeye dikra almuxaadati in la sheego collaytanka in la sheego kii codsaday oo keensado dalbaday fayajibu waxaa waajibahaya an yakuuna inuu ahaado kee weeye muxaadadu inay ahaato muxaadadu inay ahaato daakhilan mid gelahaya fiihi gelahaya macnaha iid iid muxaadadu waxay ku dhex jirtaa weeye iidahay ku dhex jirtaa halkaas ku dhex jirta iid mar haddii iidaha la sheego dhib la sheego muxaadadku halkaas ku dhex jirtaa fadal fayadullu wuxuu kutusayaa calaa ana aliida nebiga oo la dhibo iyo ilaahay la dhibo iyo walmuxaadata iyadoo lala xolaytimo lala dagaalamo kufurun gaalnimo inay tahay bay kutusaysaa wey liannahu alla akhbara wuxuu sheega ana lahu ana lahu inuu leeyahay saabigu iyo shaatimku inuu leeyahay jahanamo naarta jahanam inuu leeyahay abaalkiisu yahay khaalidan xaal waa midku waarahaya fiiha naar jahanam midku waarahaya bal muxaadatu in alla lala colaytamo hiya waxaa weeye almucaadaatu waa colaytan alla lala colaytamo lala dagaalamo wadaalika allo lala colaytamana kufrun waa gaalnimo weeye wa muxaarabatun waa colaytan iyo ciidan iyo weeye ayb fayakuunu wuxuu ahaanaya almudii kii dhibay lirasuuli lahi kii rasuulka ilahi dhibay wuxuu ahaanaya kaafiran buu aanaya gaal buu aanaya caduwan lilaahi alla wa rasuulihi rasuulkiisa cadowgiisii buu aanaya mid la dagaalamay buu aanaya wa rasuulihi mid la dagaalamay buu aanaya ciddi dhibta waa mucaadu ku jira muxaarabu ku jira waana cadow ilahi cadow rasuulkiisa war rasuulkiisa dhigeenayo wa fi xadiis xadiis waxaa ku sugnaa ana rajulan nin kaana wuxuu ahaa yasubu nabiya sal nabig ilahi mid caaya yasubu nabiya nabiga kii caaya buu ahaa sal allahu alay wuxuu yidhi nabigu alayh salat slaam man yakfiinii waryaa iga kaafinayo iga filnaanaya caduwii aniga cadowgaygo u fiirso caydi baa waxaa laga soo qaaday cadaawatan wa muxaarabatan wa mushaaqatan wa muhaalabatan baa laga soo qaaday marba sabi afkaaga hadduu ka soo baxo anta mudi wa anta muxaarib wa anta muqaatil wa anta muhaalib wa anta mushaaq wax lagu reeban cadow ilahi wa baa dagaal baa lagu qaadaya man yakfiina caduw saasaa nabigu yidhi calayh salaatu wasalaam xadiiskaas eh, khilaaf baa ku jira sixadiisa laakiin culimmada qaar way taxsiiniyaan oo saasaadna moodaa inay xoog badanta cilmi cind allah irsaal baa lagu waaya irsaal inuu ku jiro ayaa lagu cileeya laakiin waxaad moodaa in wasligu ibn xasim iyo keyrkiis ay saxiixaan ayb xadiidka marka warkiis waa caddaaday ciddii sabi la timid inuu cadow yahay muhimmaddu waa intaas wey ciddii ilaahay caydii rasuulkiisa waa cadow lilaahi laga shaqaysanaya wa aydan qowluhu wa aydan ku noqonaya qowluhu alla uu yiri macnaa aayaddii hore sii xoojinaya iyo daliil kaleo madax bannaan ma aayaddii hore oo minhaa qowluhu baa uu sii xoojinaya ayda qowlu alla uu yidhi laa tajidu ma helaysid qowman dad ma helaysid yuminuuna rumaynaya bilahi alla rumayn walyowm aakhir maalinta dambe yuwaaduuna jeclaanaya oo xiriirinaya man duul bay xiriirinayeen oo jecel yihiin allah alla la collaytamay wa rasul rasuulkiisa la collaytama wey bimacnaa alla iyo la collaytamay oo gaalo iyo munaafiqiin iyo murtadiina cid muminu ma xiriiriso wey gacalan kama dhigto walaalkayna ma tiraado gacalkayna ma tirado daba socoto wey laakiin xaqiiqada waxaa wey waa inuusan mumin ahayn waa inuusan mumin ahayn gaal asaga la midab yahay waxa qofka ka dhahayana ashahaada la beenle inuu yahay faidaa kaana hadduu ka helbu shekh islam tayim kaana hadduu yahay man yuwaadidu cid jecel almuxaadda kii la colaytamaya alle cidda jecel hadduusan laysa uusan ahayn bimuminin hadduusan mumin ahayn fa kayfa xaalku seebuu noqonaya shacnigu bilmuxaadi kii colaytamayay nafsi bilmuxaadi nafsi kii colaytamay naftiisa ka warramo dadku waa labo mid asagu ilaahay la colaytanahaya iyo rasuulkiisa xagu yaalla iyo mid xiriirinahaya ciddii alla la colaytayntay la socoto saaxiib loo jeclo mid saddexaad waa mumin asagu waa mid asagoo aggu jooga macnaha mid alla la colaytanahaya waa gaal mid alla maxaa leey weli iyo gacal ka dhigtay xaggu jooga mid saddexaad baa jiro muxuu yahay midkii alla la colaytamayey ayuu ku lamaanyo cayshu milic ku iyo daba socdaaw kaa asaga muxuu yahay sheekh islaam muxuu ku yidhi laysa bimuminin mumin ma muxuu aduusan mumin ahayn kaafir billahi alcadiim masaladiisi kaa hoos bax dadka waa saddexdaa mumin xagga taagan allii rasuul gacal ka weli ka dhigtay gaal xagga taagan warkiisu cad yahay mid maxaa jira aan cidna cidna cidna cidna maxaa la yihahda labada qoloba ka tirsan oo qoloba maalinba la jooga muxuu yahay gaaladu gacal iyo walaal iyo ehli qaraabo ka dhigana caysha milix buu ku yahay kaa muxuu yahay ma muminiintaan ku tirinaa maadaama laa ilaaha uu leeyahay mise gaaladan ku tirinaa maadaama gacal uu ka dhiganayo jecel yahay gaalada lagu tirinayaa baa lagu saas muxuu ku yidhi faidaa kaana hadduu yahay man yuwaadidu mid jecel oo gacal ka dhiganahaya almuxaada kii alle la dagaalaya midka gacalka ka dhiganahaya laysa bimuminin hadduusan mumin ahayn oo gaal yahay fakayfa ka waran buu ku yidhi nafsihi kii alle la dagaalamay isagu naftiisa ka waran waa min baab wlaa wy kii alle la dagaalamayey iyo kii alle la dagaalamay jeclaa labadaba munaafiqiin gaale iyo isla banaanka soo tugo waqiila waxaa la yidhi ina sababa nusuulaha aayaddan sabab nusuulkeedu wuxuu ahaa ana abaa quxaafata abubakar aabbihiis weeye abubakar sidiq aabbihiis weeye shatama nabiya sal l nabig ilahi caay saasaa la fa araada abubakar baa wuxuu doonay qatlahu inuu dilo ayuu doonay markaasoo gaal ah ayuu nebiga caay wax ka sheegay markaasuu damcay inuu dilo wey saasay riwaayadka sheegeen wey ariib inuu yahay baa la sheegay kabacdeena riwaayad kaloo badanna waaxid keyrkiisba waa sheegeen wey riwaayad kale waa sheegeen fa habata waxaa sugnaatay ana almuxaadda midka alla la collaytamahaya kaafir inuu yahay weeye xalaala dami dhiigiis inuu mar hadduu diinba ha sheegto oo ashahaadatayn ah ku dhawaaqe mar hadduu alla la collaytamahayo iyo rasuulkiisa mubaaxalaala eh, dami dhiigiis waa bannaan yahay adaliil sani daliilka labaad qowluhu weeye yaxdaru lmunaafiquuna ka digtoon yihiin an tunazala inay ku soo degto alayhim suuratun suurad quraan kusoo degtay ka digtoon yihiin wey suuradaasoo tunabihum warramaysa oo sheegaysa bimaa fii quluubihim laabtooda waxa ku jira qul istahziu iska jeesjeesa le marka iska jeesjeesa ilaa qowli laga gaaro weeye qul abillaahi wa aayaatii warasuuli kuntum tastahziuun laga gaaro laa tactadiru qad kafartum war cuu daarane waad gaalowdeen aadka waa soo marnay wahaada bukul shekh islam ibnu taymiya nasun nas cad weeye iyo daliil cad weeye ana alistihzaa in lagu jeesjeeso bilaahi all in lagu jeesjeeso la yeeso oo la liido wa aayaati aayaadkiisa qur'aanka wa rasuuli rasuulkiisa lagu jeesjeeso la yeeso kufrun sariixun waa gaalima iska cad banaanka taalla doodintaa kama jirto wey fadallad waxay kutusay alaayatu aayad waxay kutusay aayad yaxdar munaafiqiin weeye ana kula mutanaqisin mid kastoo naqsiyey oo liiday fadallat aaya ana kula mutanaqisin rasuul allah mid kastoo naqsiye oo liida waxa weeye jaadan adoo dhab ka tahay aw haazilan ama asagoo kaftamahaya faqad kafara waa gaaloobay aayaddan maay kutusa horena waa usoo marnay fadalat ilaayatu ana kula mutanaqisin rasuul allaahi jaadan dhab ha ka ahaado niyadda iyo iimaan uu rumaysan yahay nebiga in la tacanayo iyo ictiqaad ha ka ahaado aw haazilan ama ha iska kaftamo kunaa nakuudu waa narcaq wuxuu raba ha yidhaahdo miduu raba ha yidhahdee faqad kafara waa gaaloobay kufrigiisuna waa caddaaday banaanka u goday ka isagaa ayb warkiisu waa iska cadi hore aayadda usoo marnay adliil saadis daliilkii saddexaad waxa weye qowluhu subxaana alla uu yidhi wa minhum waxaa ka mida munaafiqiintii man duul baa ka mida yelmizuka ee yaciibuka kugu ceebaynahaya fi sadaqaati sadaqaadka kugu ceebaynahaya wallamsu sooma rabtid bu kuri sheekhu alcayb weeye iyo wacni wey lamsi haddaad rabto minhum man yelmizukada haddaad rabto macnaheeda waxaa weeye allamsu alcaybi wacni waa in nebiga la ceebeeyo oo duro oo wax qaala wuxuuna yidhi alla subxaana watacaala wa minhum waxaa ka mida aladiina kuwii baa ka mida yuduuna nabiya nabiga dhibaayay alaaya aayadda dhamaystir wey manaa aayadkaas dhan kudi isku macno wey fadalla aayadkan waxay kutuseen aayaddan kuwa lamcnaa waxay ku tuseen calaa ana kula man lamasahu cid kastoo nebiga cayda oo cambaaraysa oo tacnida wa aadaahu dhiba nebiga calayh isalaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa minhum min almunaafiqiin ka mid how cid kasta oo nebiga dhaleecaysa oo cambaaraysa kaana minhum min almunaafiqiin buu ku ahaa munaafiqna maxay ahaayeen hum lkafar wey waa gaalo wey inaad la socoto ayb marka waa gaal wey falamaa waktiga aqbara uu sheegay alle ana aladiina kuwii yalmizuuna nabiya nebiga ceebaynahayo cambaaraynayo tacaninahayo wa yu'duunahu dhibahayay min almunaafiqiin inay munaafiqiin ka mid yihiin alla markuu sheegay sabata waxaa kuu sugnaatay ood ogaatay weeye annahu hadalkan asagay aayaddan qur-aankaah daliilun waxay u tahay weeye ama annahu lamziga wey iyo acniga iyo caydu dliil wuxuu daliil iyo xujiye garu yahay cala nifaaqi inuu munaafiq yahay munaafiqna waa gaale ah hadda la soco hadduu nifaaqiisa muujiyana waa la dilaya waa laga takhalusahaya nifaaqiisa hadduu muujiyo oo diinta tacniyo rasuulka tacniyo laga takhalusahaya tayib falama akhbar alla markuu sheegay ana aladiina yalmizuuna anabiy nabiga caayo cambaaraynaya wayiduuna u dhibaayay min almunaafiqiina inuu munaafiqiinka iyo gaalo ka mid markuu alla kuu sheegay sabata waxaa sugnaatay annahu midkaan nabiga cambaaraynayo caayaya ama anahu daliilka aayaddan qur-aanka qowlkaanu inuu yahay calaa nifaaqihi ama anahu amar iyo shaniya abata anahu amar iyo shan waxaa inuu aayadkan qur-aan xujiya garu yihiin cala nifaaqi munaafiqiin inay yihiin kuwa ka soo baxay lana laynahay dhigoodan banaanya adaliilu raab daliilka afraad waxa wey qowluhu alla qowlkiisa uu yihi falaa falaa macnaha laadan dawati la oran jiray waa laal saa'ida almuakada lilqasam dhaartay adkaynaysaa marka falaa warabbika culumu qur'aan waxaa ku sugan oo ay yidhaahdaan qur-aanka waxaa ku badan falaa uqsimu inay laa dhacdo qabla ficlin uqsimu waa faashi waa mashhuur waana carikawaaw inay ficil gasho horti inay dhacdo laa ayadu waa mashhuur waana faashi laakiin laa inay dhacdo qabla alsmi inay dhacdo waa naadir qur-aankana tan keliyaaba kusoo aroortay dheh haadihi bas suuratu nisa aayadda lakuso aroortay aayad kaloo lagu hayo maba jirta marka hadda falaadu maxay tahay falaadu waxay nafyinaysaa hadda midaan waxaa naga quseeyay falaa ay falal amru kamaa yazcumuun weeye amarku maaha say sheeganahayaan oo maxay sheeganahayaan annahum yuminuuna bika inay nebi maxamed ku rumaynaya sheeganahayaan hawshuna saa ma aha rabbika ku dhaartay laa yuminuun kuma rumaynayo falaadu maxay ku jirtaa baan ku maxay falal amru kamaa yazcumuun oo maxay sheeganahayaan annahum yuminuuna bika in adig rumayn bay sheeganahayaan wa rabbika rabbigaabaan ku dhaartee laa yuminuuna kuma rumaynayaan hawshaas isugu qofalan tahay xataa intikiio yuxakimuuka ay xaakim kaa dhigtaan way kaa xukun dhigtaan kuu xukun yimaadaan fii shajara wixii murug galay oo hirigiro isgalay baynahum ayaga dhexdooda taag aqsama wuu dhaartay subxaana allana sanaantii wuu dhaartay binafsi naftiisa ku dhaartay annahum ayagu laa yu'minuuna inaysan ku rumaynayn weeye xataa yuxakimuuhu intay nebiga xaakim ka dhiganahayaan oo ayaga asaga ay dhexdhexaadiye ay ka dhiganahayaan fi lkhusuumaati doodaha weeye allatii khusuumaadkaas ee dooddaasoo baynahum ayaga dhexdooda ahaatay wey uma intaas kabacdina laa yajiduu aysan helin fii nufuusihim naftooda aysan helin diiqan ciriiri aysan helin min xukmihi nabiga ala ukunkiisii wey bal yusallimuun way hogaansamahayaan tasliiman hogaansan weeye lixukmihi nabiga xukunkiisa aahiran sida muuqata waa hogaansamahayaan wa baatinan sida qarsoonna waa hogaansamayaan waa ku qancayaan raalli baynu ku noqonaya wa qaala alla wuxuu yidhi qabla daalika intaa ka horba alla wuxuu yidhi alam tara miyaadan u jeedin nebi maxamedow iyo qof kastoo qur-aankula hadlahayow ila ladiina wix miyaadan u jeedin yazcumuuna ku beenhawaasahaye zacmigu waa beenhawaas wey waa waxaa maxaa la sheeka barale wey beenhawaasahaye annahum ayagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa unzila wixii la soo dejiyey ilayka xaggaa lagu soo dejiyey nebi maxamed oo qur'aana iyo wamaa unzila wixii la soo dejiyey min qablika adiga hortaayo towraad iyo injiil wixii la soo dejiyey yuriiduuna waxay doonahayaan an yataxaakamu inay xukun tagaan oo isu dhiibaan oo aadaan ila taaquuti tawaaqiid weeye inay aadaan weeye bay rabaa inay aadaan shayaaiin rabaan iyo saxaro iyo suxaro iyo qaanuun iyo balaa rabaan inay xukun tagaan way xeerka qoyskooda ilaa qawlihi laga gaaro waa idaa qiila lahum tacaalow haddii loo yihahdo kaalaya yaa u dhahaya waa idaa qiila haddii loo yaa u dhahaya muminiin qudaad culumo ducaad mashaayikh waalid qaraabo cid baa u tiri war kaalayaa la qolaa la hadashay ayb idaa qiila lahum tacaalow baa lagu yidhi ilaa maa anzala allahu alla wuxuu soo wa ila rasuul rasuulka u kaalayaa lagu yiri ra'ayta almunaafiqiina munaafiqiintaad isha saaraysaa warkugaalayaashii calolkugaalayaashii yasuduuna ayagoo noqonayo jeensanaya canka xaggaaga way jeensanayan jeensasho waa jeensana dhabar jeedina waxay leeyihin meeshaanu diintaanu waxaan diintu waa cadow eh sheekh hebel oday hebel noo geewey odag nabadoonkii uga iska cidda noo gebay ku diin ha sudeen diin waa cadow diin soo diinti gacanta goynaysay ma war diin leexiyo odaga noo gebay ku dhahayaan wey hawlahi munaafiqiin murtaduun fabayana alla wuxuu caddeeya أن man duciya cidi loogu yeero ilaa taxaakumi kitaab illaahi ilahay kitabkiisa in lagu kala baxo wa ilaa rasuuli rasuulkiisa in lagu kala baxo sunnada lagu kala baxo fasadda ka jeesta oo ka leexda can rasuuli rasuulkiisa ka jeesta kaana munaafiqan uurku gaallo ahaanaya khaalis oo ahaanaya banaanku uurkiisa usoo munaafiqiisu hadda nifaaqiisu daahir buu noqonaya banaanku yaallaawo banaanku hadda yaalla kaana munaafiqan maca qowlihi ayadoo lala qabo inamaa kaana wuxuu ahaa macnaa ku darsa way si aad u fahamta inamaa kaana qwl mminiin muminiinta qowlkoodi keliga wuxuu ahaaday weeye idaa ducu markii loogu yeero ila lahi warasul markii loogu yeero liyaxkuma si u xukuma alihi rasuulkiisa baynahum dhexdooda an yaquuluu inay yidhaahdaan samicnaa waan maqlno dhegtanadu waa maqashay samcan waaan bay maqashay wey wa aacna waana aeecnay qalbigana waa ka aeecnay wey marka muminiin haaulaa wey samicna wa aacna bay leeyi munaafiqiina maxaa weeye yasuduuna canka suduuda dadku waa inay saa kugu kala socnaa waa inay saa wax u fahanto haddaadan laakiin waxba fahmaynin hadda weligaa qur-aankaaga iska akriso meelay xaaladdu gaartaba man tawala qofka jeesta oo ka daba jeediya oo ka duburjeediya can aacati rasuul rasuulka qofkii aacadiisa ka jeesta ama qowla uga jeesta ama ficla uga jeeste wa acrada ka jeesta oo ka wejidadba can xukmihi nebiga xukunkiisii fa huwa asagu munaafiqun waa urku gaallo weeye munaafiqiisuna hadda banaanka u soo baxay walaysa bimuminin muminna maahane waa gaal wey bal ilmuminu qofka muminkaa man duul wey yaquulu odhanaya samicnaa waan maqalnay dhegtanadu waa maqashay qalbiganaga u duxday waa qoy qalbiganaga wey waacnaa qalbigana war waa aeec waa hogaansano waa yeelnay waidaa abata hadday sugnaato waidaa abata nifaaqu nifaaq hadduu ku sugnaado bimujarad icraaq inaad ka jeensatay oo keliya can xukmi rasuul inaad ka oo keliya haddii nifaaqaagu ku fa kayfa sidee buu ahaanayaa bitanaqusi ciddii nebiga yasta oo liidda iyo wasabi nebiga ciddii cayda iyo wanaxwi ciddii wixii la midoo shar misee buu war xukunka nebi maxamed keliya ood ka jeensatay yaa waxaa lagugu xukumay anaka munaafiqun aahiran wabaain inta in lagu xukumay ciddi cayday oo shadmi la timid oo tanqiis la timid oo nuqsaamisay warkeeda daawo adaliil khamis daliilka shanaad waxa qowlu tacaala alla inuu yidhi ina aladiina kuwa yu'duuna allah warasuulahu lacanahum allahu fi dunya walaakhira suurat laxzaab alla uu sheegay faqarana wuxuu ku lamaaniyey oo ku xiriiriyey wey faqarana allahu wey facilka waa kaa cadfan faqarana allahu alla wuxuu ku lamaaniyey adaahu nebiga oo la dhibo damiirka waa inaan nabiga u faqarana allahu adaahu nabiga oo la dhibo alla wuxuu ku xidhiiriyey biadaahu alla oo la dhibu ku xidhiiriye nebi maxamed oo la dhibo waxaa lagu xidhiiriyey oo lagu lamaaniyey alla oo la dhibo ayb damair saas u kala celinaysaa faqarana alla wuxuu ku xariiriyey aacatahu nebiga oo la aeeco biaacatihi alla oo la aeeco ku xidhiiriye wey faman aadaahu qofkii rasuulka dhiba faman aadaahu rasuulka qofkii dhiba faqad aada allaha allana waa dhibay ayb waqad jaaa waa yimid weeye daalika kaas oo kee ah in haddii la dhibo rasuulka haddii la dhibo in alla la dhibay waa yimid mansuusan asagoo cad weeye canhu can ilahi buu ka yimid wey de hadda waxaan soo maraynay o dhan muxuu ahaa wey aayadkaan soo maraynay weeye wa minhum man waxaan soo marnay hadda wa minhum aladiina yu'duuna الnabiy waladiina yu'duuna rasuul اllahi soo marnaan soo maray taasoo dhan mansuus wey faqad jaaa waa yimid wey daalika oo ah iidaha iidaha cidda alla dhibtay rasuulka dhibtay inay alla dhibtay jaa waayo mansuusan asagoo cadwin can ilah uu ka yimid waman aada allah cidda alla dhibta fa huwa kaafirun xalaala dambiga dhiigiisu waa bannaan yahay yuwadixu waxaa kuu cadaynaya hawshaa kuusii sharxaya kuu fasiraya annahu alle jacala waa yeelay maxabat allaahi alle maxabadiisa iyo warasuul rasuulkiisa la jeclaado wa rid allahi alla raalinimadiisa iyo warasuul rasuulkiisa raalinimadiisa wa aacat allahi ilahay aacadiisa iyo warasuul rasuulkiisa aacadiisa shayan waaxidan howlahaasoo hal shay baa laga soo qaaday wey mana kala haraan haddaa damacda allihi rasuulkiisa inaad kala geyso waxaa wey mumin maahid muslimna maahid la soco waada allaahi alla dhibkii cafan wajacala alla wuxuu yeelay wajacala wuxuu yeelay alle shiqaaq allaahi alla oo lala colaytamo warasuul rasuulkiisa loola colaytamo wa muxaadat allaahi alla oo lala colaytamo lala dagaalamo lala cadaawatamo wa rasuul rasuulkiisa loola colaytamo wa adallaahi alla oo la dhibo wa rasuul rasuulkiisaoo la dhibo wa macsiyatallaahi alla oo la caasiyo wa rasuul rasuulkiisaoo la caasiyo shay-an waaxidan hal shayba ayana laga dhiga fa fii daalika howlahan aan kuu sheegay oo dhan waxaa kuugu sugan bayaanun caddayn la caddeeyey litalaasumi inay laasim yihiin alxaqaani labada xaq inay islaazimayaan kala wa xaqa rasuulihi labadaa xaq waa mutalaazimaan mana kala go-aan mana kala hari karan haddaan daba inaad kala goysana waxaad kala geynaysaa waxaan kala goyina la soco fii daalik hawlaha la kuu soo sheego dhan waxaa kuugu sugan bayaanun caddayn baa kuugu sugan litalaazum axaqayni labada xaq xaq allahi wa xaq rasulihi islaazim yihiin wa ana jihat allaahi alla dhinaciisa markii laga hadlaayo wa rasuulihi rasuulkiisa markii laga hadlaayo jihatun waaxidatun wey wa ana jihat allahi wa rasuulihi jihatan waaxidatun wey alle iyo rasuulkiisu faman aada rasuula rasuulka ciddii dhibta faqad aada lah allana waa dhibay wey waman aaaca rasul rasuulka cidda aeecda faqad aaaca allah alla waa aeeca weeye maxaa dhacay liannahu nebigu calayh salaau wasalaam waasidatun waa silsiladii u dhexaysa wey waasidatun waa udhaxayn weeye bayna allaahi wa bayna alkhalqi wey war annagii alle yaa noo dhexeeya nebi maxamed baa noo dhexeeya allu waxayga ka soo qaadaya diintu ka soo qaadaya annagana waa noo keenaya ariiqa nebi maxamed alle aan ka gaarayna waa ariiqu maxamed calayh salaatu wasalaam lnnahu nabigu alayh salaat wasalaam waasidatun waa midka udhaxeeye waasida wey udhaxaysa wey bayna allahi wa bayna khalqihi wa makhluuqaadkiisa laysa ma ahaanin liaxadin qof ma ahaanin oo minhu min alkhalqi ka mid a ariiqun jidu ma ahaanin hayrihi oo nebi maxamed aan ahayn nebi maxamed haddaad rabta alla inaad gaarto oo alle aad u noqoto ariiqa nebi maxamed maray unbaad ugu noqon kartaa allana uga xirmi kartaa alkeeno kaloo kuu furan iyo need waa kaloo kuu furan ma jiro waana la socoto wixii kaloo dhanneed waa kaloo dhan waa go-aya duruqda awdan tahay laysa liaxadin makhluuqaadka uma sugnaanin minhum axadu xaalu ka yahay ariiqun jid uma sugnaanin hayrahu nebiga kayrkiisa weeye marka ariiqa nebi maxamed cagta saar wey haddaad ka leexatana waad lumaysaa waqad aqaamahu alla wuu waqad aqaama waa joojiye weeye hu rasuulka alla wuxuu joojiye muqaama nafsihi maqaamkii iyo booskii naftiisu joojiye weye fii amrihi nebiga amarkiisa wa nahyihi nebiga nahyigiisa wa ikhbaarihi nebiga warankiisa wa bayaanihi nebiga caddayntiisa wey damaairta in rasuulka loo celiyo saasaa fiicanoo soo degdegaysa wey laakiin haddaad tira alla waa u celinahayaana ayaduna waa ixtimaal weyn lakin waxa igala fiican maadaama uu yahay nebiga cidda mutaxadaثun canhu wa mukhbirun canhu cidda laga hora inuu nebiga yahay in dabiirada nebiga loo celiyo waqad aqaama wuu joojiye weeye alle faacilki waa alle wey hu rasuulku joojiye wey mafcuul bi ku noqonayo muqaama nafsihi booskii naftiisu wuxuu joojiyey nebigu joojiyey fii amrihi nebiga amarkiisii oo maxay tahay wixii alla amri lahaa iyo wix nabigu amri lahaa waa isku mid wey nebi maxamed amarkuu bixiy oo amarka allow wa nahyihi nebiga nahyigiisa wuxuu taagan yahay amarka alle meeshii buu taagan yahay la soco wa ikhbaarihi nebigu wuxuu ka waramo alla wuxuu ka warramay la macno tahay wa bayaanihi nebiga caddayntiisu wuxuu ka warramayna wax alla caddeeyay la mid tahay waa isku mida saa ula soco falaa yajuusu ma bannaana an yufaraqa in kala geeyo oo la kala teedo oo la kala fogeeyo bayn allahi wa rusulihi weeye fii shayin wax un weeye oo min haadii umuur arrimahan aan kuu sheegay oo tirada badnaa oo daliilkan shanaad ugu sheegay waxaan kuu sheego tirada badnaa alliga rasuulkiisa laguma kala geyn kara weye ciddii dabacdina kala geysana waa waahim wey waxna ma fahmin wey ayb wa aydan ku noqonaya fainahu alle faraqa waa kala geeya bayna adallaahi alla oo la dhibo iyo warasuul rasuulkiisoo la dhibo iyo wa bayna ada muminiin muminiintoo la dhibo ragga ah iyo wlmuminaati ragga muminaadka ah, dumarka muminaadka la dhibo alla waa kala geeyey laba xukun bay kala yihin ad allahi warasuulihi wa ada lmuminiin wlmuminaat laba xukun weeye sheekhow iyo isaga kaa qaldami wey midna adana kufri iyo gaalliba ka ratibantaa midna macsiye iyo fisq kabiira ka ratibanta wax ku qaldami wey fajacala alla waa yeelay fajacala alla waa yeelay haada kan oo ah muminiinta ragga iyo gabdhaha muminaadka oo la dhibo wuxuu ka yeelay ad ixtamala qofkii xambaartay buhtaanan been abuurasho iyo hafaryo weye iyo waa iman dembi weeye mubiinan cad mid xambaartay oo qaatayba alla ka dhigay wa jacala wuxuuna ka yeelay calaa daaka kee ah, ada allahi wa rasuulihi kaa waa loo celina damiirka alla lacnadiis buu ka ratibay weeye wa jacala calaa daalika kaa hore oo alla la dhiya rasuulkiisa lacnatahu fi dunya walaaakhira waa alla ka in alla uu lacnaday dunyadii aakharadaba weeye in aladiina yudun lah warasuul lacanahum lahu fi dunya walaakira baa la yiri wey waa alla weliba waa u diyaariyo waa u darba lahu kii e, e, alla dhibay iyo rasuulkiisa alcadaab almuhiin cadaab dullaysa oo liida ayuu alla u darbay u diyaariye wa macluum waxaa la ogya ana ada lmuminiin muminiintoo la dhibay ragga dumar midkay rabaan ha noqdeen qad yakuunu inuu ahaanayo fiihi dhexdiisa aljaldu in la jaldiyo oo la fayakuunu markaas wuxuu ahaanayaa sabiga iyo adugu wuxuu ahaanayaa min kabaa'ir اlismi ismiga kiisa waaweyn buu noqonaya walaysa mana ahaanin fawqahu fowqa alkabaa'ir ma ahaanin iyo ismi ila alkufru wاlqatlu kufri la gaaloobo iyo qatli bas ilaa soo haraayo kufri iyo qatlina yaa iskale ciddii alla dhibtay iyo rasuulkiisa iskale labadaa darajo wey sheekha qaldan wey darajat kabaa'ir اlismi yaa iskale qofkii mu'miniinta u caayo oo qadfa oo wax ka sheego wey xukunka labaad muxuu yahay darajat اlkufri wاlqatli yaa iskale ciddii alla dhibtay iyo rasuulkiisa iskale kala tego waa ayda ku noqonaya fainahum ayagu fainahum fainahu baa asal ku qora saasaana fiican fainahum ayagu haddaad tira saadaad ku wadda fainahum ayaga oo munaafiqiinta ah alla wuu lacnaday ama fainahu alle lacanahum wuu lacnaday lacanahum naxariista jannadu ka fogay khayr ka fogay walacnu sooma rabtid lacni in la fasiro sooma rabtid waxaa weeye alcibcaadu waa in qofka laga fogay laga dheereeyo can raxmati naxariista laga dheerayo walaa yutradu lagama cayriyo min raxmati alle naxariistiisa fi dunya adduunyada iyo walaakhirati aakhiro ila kaafir gaal mooy cid kale naxariista al lagama dheereeyo oo falaa yakuunu ma ahaanahayo wey kaafirku maxquunu dami dhiiggiisa mid la ilaaliyo wey maxquunu dami macnaha qof dhiiggiisa la ilaaliye kaafirku ma noqonayo bal mubaaxahu ee mubaaxa damigu noqonayo mubaaxahu mubaaxa dami dhiiggiisu mid bannaan yahay yuu noqonaya lianna xaqnahu dhiiggiisa oo la dhowro oo la ilaaliyo raxmatun cadiimatu waa naxariis weyn in la hebel dhiiggiisa lama taaban karo maalkiisa lama taaban karo ciddigiisa lama taaban karo sharaftiisa lama taaban karo xooliisa waa nicmo weyn raxmat min illahi caza wajal laakiin haddii la yidhaha hebel dhiiggiisu waa haduraha la soo qabto ballanka ilahay adduunka dha ciriiribu kugu noqonayaa salmaan rushdi markii fadwo laga soo saaray oo la yidhi waa xalaalu dami wal maal oo la xukumay godkii uu galay bay ilaah maanta ku jirtaa boqorada ingiriis ku waardaynaysaa cadaab intuusan cadaabkii aakhire helin waxaa weeye cadaabkii adduunyadu helay ayb marka nebi maxamed hadda ciddii cayda oo gaala wax isku dayda oo kartoon wax ku sawiray xaggee jooga mid walba god hoosa lagu waardaynaya god hoosa lagu waardaynaya laakiin dalxiis iyo afrikan marhaya iyo meelahan marmarhaya wadamaashaadaya iyo meeshan rabaan khamre ka cabaadaya iyo meeshan rabaan ku dalxiisaya hayhaata hayhaata awjaa waa ku daysi wey ballanka ilaahay ballanka ilahay taa waa dhammaatay waa lagu kala tegay gaal hadda waa ogaadeen si fiican baa warka nagu gaar risaalo si fiican bay ugaartay laakin wadaad oa u iilbixinahayo marka bal mubaax bal mubaaxu dhiigiisu waa banaanay lana xaqna uu dhiigiisoo la ilaaliyo raxmatun cadiimatun wey yuayidhu waxaa kuusii xoojinaya hawsha ayada oo in uu dhiigiisu uu banaan yahay meeshii la lagu dilahayo kaafir waa kuu xoojinaya qawlu alla qowlsa uu yihi malcuuniin waa kuwa naxariistan laga fogeeyey jannadan laga fogeeyey aynamaa meel kastoo siqifuu wujudu laga helo ukhdu waa la qabanhayaa booca la qabanaya dhuuntaa la qabanaya aa la iska laalaadin kor baa loo dalcaya waqotiluu waa lala dilhayaa wey waqotiluu waa la dilhaya waa la gogoynayaa taqtiilan dil baa dilhaya waa la gogoynaya ilaahay u yidhi ukhiduu waqutiluu taqtiila sheekhow xaggeed ku haysaa fidnaa ka dhalanaysee faraha laga qaado waa hadal malagiis galay w inkaar ku dhacday inaad ka soo baxayna inkaar baa ku dhacday inkaar baa ku dhacday anaa hubayn inkaar ku dhacday yuayidhu waxaa kuu soo xoojinaya aayadka waxaa kuu soo xoojinaya anna saa'ira man ay jamiica wey anna saa'ira man ay jamiica man wey lacanahu llahu alla uu lacnaday fii kitaabi alla ku lacnaday naxariista allah ka dheereeyo imaa kaafirun waa mid gaala aw mubaaxu damnu ama waa dhiiggiisu waa bannaan maqasho qaacido qaacida tafsiiriya ayuu sheekh timi tusin culum quraan qaacida tafsiiriya maxay tahay haddaad maqasho cid alla lacnaday fii kitaabihi imaa kaafirun inuu yahay banaanka jooga waa imaa inuu yahay mubaaxu damin oo munaafiq uu yahay iyo mid islaam sheeganaya laakiin ay ka fakatay kabacdi markay neeftu ka fakatayna waxaa wey xabad lagu joojinaya dhigiis oo banaan yahay qaacidada qaadow fain qiila haddii la yidhaahdo yarid waxaa kugu soo arooraya calayka dushaada waxaa kugu soo arooraya sheekh islaam waxaa kugu soo bush kugu imaanaya calayka dushaada qawluhu tacaala bush kugu keenahaya in aladiina yarmuuna kuwii ganaayo tuuraayey almuxsanaati gabdhaha la dhowray ixsaanka maxaa la yidhaahdaa ixsaanka islaam baa laga wadaa cifaa laga wadaa nikaax baa laga wadaa taswiij baa laga wadaa intaasoo qowlba waa jiraan eh, xuriya laga wada cafwan xuriya shantaa qowlba waa shan qowl ayaa ixsaan ku jiro kutubu tafaasir ku noqday fiqi in aladiina yarmuuna almuxsanaat gabdhaha la dhowray muslimiinta cafiifaadka ee eh, xorta ah, la guursaday la qabo midkay noqotaba ha noqotay alkaafilaati ee moog waxa lagu ganahayaba almu'minaatu alla rumeeyey kuwii saa ganhayo oo qadfaayey lucino waa la lacnay naxariista waa laga dheereeyey fi dunya adduunyada walaakhirati aakhira waa laga dheereeya aayadda haddaad ugu soo arooriso oo tiraahdo maa ana mujarad alqadfi laysa bikufrin haddaad ugu keento shalay baan hore inkugu soo sheegay meeshii daadku kaaga imaanaya intaan roobku imaan maxaa lagu sameeya ar ma layska moosa mise alaska moosaa shekhislam ibn temiya intaan daadka ku imaanin iska moosayaa lanna waa in socda adilada laakiin haddaad intaa adilo xoogaa waxaysoo muxaarajarjeysa qac ka siiso albaabaduna furan yihiin annagoo albaabadan kaaga soo daadanaynaa kabacdina adoo meesha in alxamdulilah ku haya ayaan kula kacayna adiga mambarkaaga isku dhamaatay wy marka iska firi dulduleelada iska firiy waa inii tay rag baa eeday dulduleeladaas marka shekhislam ibn temiya muxuu ku yidhi aayadda haddaad ugu keento maca ana mujarad alqadfi bay dhaheen in la qadfo gabar muminada iyo nin mumina in la qadfo laysa bikufrin ana mujarad aadfi adfi qofka zani baa tahay walciyaad bilah la yihahdo laysa bikufrin gaalnimo ma aha wamaca daalika maxaana la yidhi lucnow fi dunya walaakhira baa tiri adiguna waxaa tihi ciddii la lacnado imaa kaafirun weeye imaa mubaaxu dam waa la dilhaya biitifaaqna qofkii muslimiinta qadfa hadduusan dee banaysan waxaa weeye waa la shaabugaya waa gaalna ma aha madaxu dambina maaha hekh isabadsi ba adila isabadsi hekh warka maa ka taqaana anagu marka bushigaa u keeno waan ka faa'iidnaa nastafiid weynu jazaa allahu khayr fajawaabu min wujuuh buu ku yidhi jawaabtiisu waa wajiyo wey jawaabtiisu waa wajiyo wey armeeshaas angeeye waqaala tacala angeeye idaaye fajawaabu min wujuuh wey axaddaa waxa wey ana hadihi alaaya aayaddan iyadaa nazalad waxay ku soo degtay aayaddan suurat lmuminuun baa laga hadlaya caaisha bay ku soo degtay radi allahu canha qaala ibnu cabaas baa yiri waayruhu baa ku fasira tafaasiir ibn cabas iyo ayrkiisaga timi saas horta rag baa ku fa fii qadfiha marka hadday caaisha ku timid maxaa jira marka aayadda hore marka imkira waa khaas la soco fa fii qadfiha in caaisha la qadfo طacanun waa darud weeye wa adan waa dhib wey linabiy sal nabig ilahi baa la dhibahaya nebi oo dhiba ama acniyana maxaan iska oge maxaan iska oge inuu kaafir bilah alcadin muwaxdun yahay daliilkiisa lagu fariisay moo jeedaa lagaa taqalusay markiiba waaada nabiyi buu ku yidhi fi qadfiha caasho la qadfo acan waa durid weeye waadan linabiy sal nabig ilahi la duro faina zina imra'ati rajul wey ninka xaaskiisu inay zinaysato yudiihi wuu dhibahaya ninka xaaskiisu inay zinaysato waa dhibahaya ceeb iyo facshan iyo warma waxaanu haysta waxna caruur dhashay balaya kasoo booysa ciyaadu bilah walihaada sidaa daraaddeed ayaa dahaba wuxuu ku tegey axmadu fii riwaayatin canhu wuxuu ku tegey ilaa ana man qadafa qofkii qadfa imraatan hayra muxsina haweeney aan hayr muxsina oon muxsino ahayn ninkii qadfa kalamati sida adoontoo kale iyo wadimiyati haweeneyda gaasha ninkii qadfa walaha haweenaasoo u sugnaaday sawjun bay leedahay nin baa qaba aw waladun walad bay leedahay muxsinun nin wanaagsan iyo wiil wanaagsan bay leedahay xudda qaadifka xudda liqaadifiha ninkii qadfa haweeneydaas ayra muxsinada oo adoonta ah ama dimyada waa la qadfahaya waa maxaa loo qadfahaya haweenedu waaba ayra muxsino waa ankaar qabto waa isla wareegto meelaba istaagtaaye maxaa layga rabaa waxaa loo qadfahayaa limaa yalxaqu waxaa haleelahaya min alcaari oo ceeb ah iyo maxaa la yidhaha mushkila iyo dhiba biwaladiha wiilka ay dhishay ay dhashay wa zawjaha sawjkeedii almuxsinayn almuxsanayni oo fiicnaaw haweeneedu iyadu muxsano laakiin maxay dhashay wiil wanaagsan bay dhashay oo mumina oo dhowrsan nin wanaagsan baa qaba ay saa hadday tahay dhibka loo geystay haweenayda ku dhacaya ayagu u tallaabahaya marka waa laga shaqaysanaya adoo dadka muxsiniinta qadfa laga soo qaadaya imaam axmed halkaasuma riwayadba halkaa maray laakiin riwaayadku waxay u badan yihiin inaan la qadfaynin laakiin waa la xanuujinahaya tacsiir baa la marinahaya aad daran baa la leeyahay laakiin qadfi la wacayn maaye xooga baan qac ka siinayna neefdiidkaan dhowrn ku haynaynaa oo ceebaynayna taasuu maray wey taas halkaas ka dhacay wey fatakuunu waxay ahaanaysaa buu kuri haadil aaya aayaddan waxay ahaanaysaa khaasatan mid khaas ku ah biman qadafa ciddii qadaftay aswaaja nebiy sal la ala nbi maxamed aswaajii ciddii qadaftay hadday nebi maxamed xaaskiisa la qadfo oy khaaso noqoto ciddii xaaska nebi maxamed qadaftay nebi maxamed bay qadaftay nebi maxamed bay tacnitay mubaaxu dami kaafir bilahi alcaiim wey warkaa daliilka waa ku dhacay ama man ramaa cidii abta i fatakun haadi aaya dhe khaaatan biman qadafa aswaaj اnabiy faina man yaqsid qofkii u qasdaaya cayba nabiy nebi maxamed inuu ceebeeyo bicaybi aswaajihi xaaskiisoo ceebeeyo fa huwa munaafiqon waa munaafiq markuu gaala waana mubaaxu damigo la soco alla kala tuur fa amaa man rama cidi ganta imra'atan haweeney oo min almuslimiina muslimiinta kale ka mida fa huwa faasiq wey saxnu kabiir haweeney kale oo muminiinta ka mid a haddaad qadabto anta faasil saaxib alkabiiraad tahay xaas nebi maxamed haddaad qadabto munaafiq baad tahay mubaaxu dami baad tahay kaafir billahi alcadiim baad tahay kama qaala allahu tacaala alla siduu yidhi aw yatuuba calayhim kama qaala allahu aw yatuuba calayhim maxaa laga wadaa qofkii gabar mu'minada qadfa oon xaasaska nebiga ahayn waa faasiq weeye aw yatuuba inuu toobad keeno hadduu toobad keenona toobad waa laga aqbalhayaa weye qadafkan waa laga ofsanhayaa wa yakuuna marka wuxuu ahaanayaa alif laamu aliftii laamta wey oo fii qowlihi ku jirta almuxsanaati aliflaan baa ku jirta alkaafilaati aliflaan baa ku jirta almuminaati aliflaan baa ku jirta aliflaantaa ku jirta waxay ahaanaysaa cahdiyatan mid cahdiay ahaanaysaa dee usuul baad akhristaan hadda la soco usuul baad akhristaan laamta cahdiyada maxay tahay ajrubi waad la socotaa cahdiyadu maxay ahayd cahdiyatu dikri walcilmi tii la oran jiray dikri macnaha ma aha mid la soo sheegay maaha laakiin maxay tahay tan waa cahdiyaة الdihni wاlcilmi wey waa midaan iska ognahay oo markii la sheegay almuxsanaati alkhaafilaati muminaati markii la ha caaisha laga hadlaya xaaskaniga la hadlay waan ogna qalbigan ku ognahay laakiin gabdho horay loo soo sheegay oo laga sheekaynaayo ma jiraan marka tan waxa weeye cahdiyatan weeye cahdiyata dikri walcilmi tii la oran jiray eh, dihni dhacfo cahdiyata dihni walcilmi tii la oran jiray ajruum oran weeye raajicatan waxayna u noqonaysaa ilaa machuudin mid la yaqaanay oo la og yahay hawl la og yahay whum waaju rasuul wey nbi mamed xaasaskiisa hooy halkaas unoqonayso lasla ogyaha wy se lagu ogaado ana alkalaama hadalku fii qisati lifki qisadii been abuurkaa laga hadlahaye wy wax walbo ku yimaada xaasaska nebi maxmed caaisha laga hadlahaya aw amamaana yuqsar waxaa lagu gaabinahaya allafd caam taa waxay ahayd waa inaan aayadda khaas ka dhigno wy aayadda waa inaan khaas ka dhigno wejigaa waa inaad fahamto waana cad yahay weji labaad aw amamaana yuqsar waxaa lagu gaabin allafd caamu lafdiga caamka ah waxaan ku gaabinaynaa calaa sababihi sababkiisa cidduu kusoo degay qaacidada usuuliga maxay ahayd alcimratu bicumuumi lafdi laahe bikhusuusi sabab soomalian ohan jiren ti ayada hadda shekh islam u gambinahayaab maxaan dhahayaa sababka a daliilka waxaan ku gaabinahayaa sababkiisaan u daynaya caamna kama dhighayo macnaha labada qaabba kaad marto waa samayn inaad aayadda caamka dhigta waa mari karta inaad khaas ka dhigta waad mari karta marka muxuu ku yiri aw yuqsar waa lagu gaabin allafdu lcaami waxaa lagu gaabin calaa sababiisabuu kusoo degay oo caaishaa lagu gaabin lidaliil baana loogu gaabin alladii daliilkaas yuujibu daalika hawshaa waajibinahayo maha taxakum ma ah inaad iska keensanayso ma anay la kumantay ma adilla waa inaad keento adillan keenayna kabacdina bartaa ma dhaafaan leenahay daliilkan meesha ma dhaafo ayib maxaa dhacay daliilka maxaa ka mid a lianna aswaaja nebiya wey nebi maxamed aswaajiisa xaasaskiisu mashhuudun waa kuwa loo kacay lahunna ayaga waxaa loo markhaati kacay biliimaani iimaan baa loo markhaati inay muminiin dhab ah ayaa loo markhaati kacay weeye wahumna ayaguna ummuhaati lmuminiin muminiinta hooyooyinkood inay yihin baa loo markhaati kacay wey laga wadaa macnaha mar muminoon hooye hadday u yihiin oo qof kastoo mumin hooyo u yahay iimaan baa looga markhaati kacay odayaaisa taabiciintii mogta cali mucaawid markay isdagaaleen nin taabiciyo ragga ka mid ahaa cali ayaa la qabta xaabisaan baa loo qabtaa maxaawiyaa loo keena nin dagaalay markaasuu yii maxaawiya hay dili a la yidhaahdaa abtigay baa tahay walaashaabay dhashay tuyaabay macaawiya bu agge walaashay kugu dhashay markaasuu yii walaashaasoo nebigu ma qabin i kaasi ramla bintu abi sufyan soo nebigu ma qabin ha hata abtigay baa tahay mwaad nin abti wiilku abtigo walaashidiisa disha dilay artay war nin saxantay halka ka baxdo war ka leexday meesha abta ka baxdo ragga caqliga moogta caqliga waa inu mararka qaarka ku badbaadiyo adi laakin caqligoogasan marna ku baxsanayn waxba tari maayo wahuna umaati lmuminiin wey xasaska nebi maxamed waa muminiinta hooyooyinkoodi weeye wahuna umahaatulmuminiinku aswaaju waa nebiga xaasaskiisii fi dunya waalaakhira weeye aakhirada xaasas bay ugu yihiin jannadana xaasas bay ugu yihiin haweenkaas fi dunya waalaakhira xaasaska u ah qofkii tacniya oo wax ka sheega kaafir bilahi caiim mubaaxu dami xalaal dami kaafir munaafiq wey banaanka u tuurbu kuyiri shekh islam ibn taymiya daliilka ugu isku qoofalay kaw aa daliilku sii wadaa aayaddu de sii bushinaaya waqti dheer buu sii wadaa marka insha allahu tacala berri inaan dhamaystirno ayaan isu daynaa hada bilahi tawfiiq sal allah waslam ala nabiyina maxamed